yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa laka amartahu an yatawada'a uma sakata canhu maxaa lahaantaada oo maxaa ku helay ood u amartay inaa u weyse qaata haddana oga aamustay maa laka amartahu nabi allow maxaad u amartay an yatawada'a inuu weyse qaato uma sakata canhu haddana oga aamusta markuu soo weysta qaatay haddana waad ka aamusto wax kale maadan u sheegin qaala wuxuu nabigu innahu kaana yusallii wuxuu tukanayay wahuwa musbilun iisaarahu isagoo macawistiisa dhaafiya anqowyada wa ina allaha subxaanahu wa tacala alla weynana laa yaqbalu ma aqbalo salaatan salaata rajulin musbilin nin salaaddii ma aqbalo ninkaasoo raariciya ama dheereeyey sarwaalkiisii ama qamiiskiisii ama macawistiisii dhaafiyey anqowyada rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa sharti muslim abu daawuud baa xadiidka wariyey sanad saxiixa oo weliba rijaashii muslima wa ariiqi muslim oo kale ah sidaasoo kaluna majmuuciisa ku yidhi nawowi sharxulmuhadabkana sidaasuu ku yidhaahdaa dahabina kitaabkiisa la yidhaahdo bayaan liltibaas fii funuun اllibaas saas wuxuu ku yidhi sanadkiisu waa saxiix kitaabka la yidhaahdo almuhadab fi ikhtisaari sunan kabiir lbayhaqina wuxuu ku yidhi isnaaduhu saalixun sidaasuu yidhi xadiidka sakata calayhi abu daawuud abu dawud xadiidka waa ka aamusay marka wadaadka muxaqiqa hoosta wuxuu idin leeyahay waa sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif wax lagu daciifiyo ma jiraan oon ka ahayn wadaad la yidhaahdo sanadka waxaa ku jira abu jacfar almuadin almadani alansaari ninkaasaa ku jira ninka isagaa marka wax lagu galo lama hayo maxaa yeelay abu daawuud axaadiistiisa waa ka aamusaa fay saalixatun cindahu sidoo kale tirmidi axaadiis dhowruu u taxsiiniyaa waa nin tabaqadiisu sarrayso oo abu hurayre wax ka warisha cataana wax ka qaata wax jarxiyena ma jiro wax jarxiyena ma jiro ninka noocaasa calaa ariiqati dahabi fi lmuuqida waa nin iqa ah wey waa nin iqa ama saduuq ah mar ninka hadday dabaqadiisu sarrayso tirmidina axaadiista uu taxsiiniyo abu daawuudna uu ka aamuso wax jarxiyana uusan jirin ninkaasi xadiidkiisu waa xadiid xasana way sida raajixa ah walidaalika dahabi xukumkiisa fi lmuhadab iyo aliltibaas fii funuun allibaas iyo go-aanka nawowi ayaa saxan oo sax ah laakin intan dambe calaa shari muslim sax ma aha calaa shari muslim sax ma aho ninkaasi min rijaali muslim ma aha min rijaali muslim ma aha macnaha xadiidku uu xambaarsan yahay waxaa weeye macawista iyo qamiiska iyo sarwaalka la dhaafiyo anqawiyada ama odokabooysta labadan qurankurood ee kacbaynka loo yaqaan la dhaafiyo waa dembi sida axaadiista ku cad mar haday dembi tahay meelo kalena waxaad ku soo marteen ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga inuu ku dhaafo weysada weysada si fiican loo weyse qaatay ee sharciga waafaqsan ilaahay dunuubta ku dhaafa nabigu marka amarku faraya ee uu amraya saxaabigan dheereeyey macawista inuu weysaysto wuxuu rabaa in dembigii ka yimid macawis dheeraynta iyo sarwaal dheeraynta ka yimid lagu dhaafo weysada axaadii dhowraa ku timid ninkii si toos u weyse qaata ilaahay dartu u weyse qaata weyse dhammaystira siduu rabbi faray ah dembigiisi waa loo dhaafayaa marka dembigaasi in la dhaafo uu ku dhacay ayuu nabigu oga dan lahaa laba goor wasaga ku caliyey mar walba weysadu badatana dembigii bay sii tirtiraysaa intan dambe marka ilaahay ma aqbalo salaata rajulin musbilin salaaddu way asaxaysaa laakiin hawaab la bay noqonaysa waa marka la yidhaahdo nabigu muusan odhanin saxaabigan salaaddii soo celi weysada unbuu yidhi soo celi si dembigiisi loo dhaafo salaaddii uu soo celi ma dhihin niman baa halkaa ka buskiciyay oo macnaheedu waxaa waa la way asaxaysaa maadaama iyo shuruuddeeda oofsatay laakiin ajir la'aan bay noqon oo salaadaan thawaab lahayn oo ajir lahayn bay isu bedelaysaa macsiyada aad ku dhacday ee isbaalka ahayd ayaana baabi'inaysa wadaadda halkaasay ka baxeen wadaaddan waxay leeyihiin qabuulkii saxadu waa islaasimtaa meelo fadhiyo kaleynu ku faahfaahinay macnaha asaga xadiidka ku yimid mujaahid ibnu jabri waxaa ka asaxay taabicigaas ka asaxay inuu yidhi kaana yuqaalu man masa izaaruhu kacbahu lam tuqbal lahu salaa lam yaqbal illahu lahu salaa waxaa la odhan jiro anugu soo gaadhay buu saxaabada iyo taabiciinta waaweynoo yidhaahda lanna mujaahid waa min awsat taabiciin kaana yuqaalu man masa izaaruhu kacbahu lam yaqbal illahu lahu salaa ninkii hooskintigiisu ama ay taabato anqawyada ay dhaafto ama ay daboosho salaadiisa lama aqbala la odhan jiray buuhi idan dadka odhan jiray uu ka soo guro ama waa saxaabo keligooda ama waa saxaabo iyo isku jira cilmiga marka waa cilmi saxaaba laga dhaxlay cilmiga saxaabada nebi maxamed laga dhaxlay oo xadiidkuna marka ku macno yahay waxaa kaloo ninka leeyahay dar ibni cabdillaahi almurhabi ka asaxay asaguna taabici kale ah min sikhaari taabiciin kaana yuqaalu man jara hawbahu lam yaqbal illaahu lahu salaa ninka macawistiisa dheereeya aan qowyada gaadhsiiya ama dhaafiya asna salaad lagama aqbalo ayaa la odhan jiray taabicigaana taabici horena mujaahidna waynu soo sheegnay ibn mascuud oo ah, asagu waxaa ka asaxay almusbilu isaarahu fi salaati laysa min allahi fii xillin walaa xaraamin ninka macawistiisa dheereeya musbilka ka dhiga ee salaad gudaheeda saa ku sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaala xalaal iyo xaraaminta kagama sugno yani shuqulkuma laha wey ilahay salaadiisu wuxuu ku falayana ma ay jirto salaaddaa ma asixin wey laysa min allahi fii xillin walaa xaraamin mar haddaad maqasho waxaa weeye waxaa weeye garow lagudaaga fuurdhaaf warkaadu wuuu wax ka jira ma jiraan way macnuhu noqonaya saasuu macnuhu noqonaya marka saa darteed daahiriyadu daahiriyadu waxay qabaan xadiidkan iyo axaadiis badan tay daliishadeen sarwaalkiisu aan qawyada dhaafiya qamiiskiisu iyo macaawistiisu sidaa ku tukada salaadiis waa baailay qabaan ma asxinba maba guntamaysaba iyagu halkaasay ka buskiciyeen wadaadahan kalena de waxay leeyihin xaaraanba ku dhacay ama karaaho ku dhacay mooyeene salaaddii ma burin marka iska ilaaliya aadaa la iskaga hawsha iyada ah xadiidku inuu xasan yahay ayaa raajixa wa can qays ibnu bishr ataqlabi qaala wuxuu uhi saxaabiga ee taabicigaasi ahbaranii abi ninka la yidhaahdo qays ibnu bishr taqlabi waa min sigaari الtaabiciin ayaa la yidhahdo adana waxay maya waa min atbaaci الtaabiciin lanna abihi baa min kibaari الtaabiciina qaala wuxuu ihi taabiciga ee ninkaasi qays ibnu bishrin ah ahbaranii abi aabbahay baa ii waramay aabbahay ayaa ii waramay wa kaana aabbahay wuxuu aabbihii waa bishr bnu qays ba asaguna la yidhaahdaa aabbihii waa bishr bnu qays ataqlibi asaguna oo shaami ah wa kaana aabii aabbahay wuxuu ahaa buuhi jaliisan mid la fadhiistaadii gorba uu la koodo la fadhiistooo la darsa liabidardaa cuwaymir saxaabigaas qaala wuxuu ihi markaasi aabbahay kaana bidimishqa dimishqa waxaa joogay rajulun min asxaabi اnnabiy nin asxaabta nabi mxamed ka ah ku noolaa yuqaalu lahu lagu magac dhabo sahl ibnu alxandaliya sahl ibnu camr sahl ibnu rabic ibnu camrin baa la yidhaahdaa waa nin ansaari ah oo weeyaan sahل ibn الرaبيic eh, ibn camr eh, ayaa layahay ibn اlxandaliyadu marka hooyadiina waa la sheegaa maye eh, waa aabbihii hooyadiina waa la sheegaa maye waa awowii hooyadii islaan laga soo farcamay rag badan dhashay ayaa xandaliye laodhan jiro oo tamiimiye ahayd marka iyadiiba marka loo nisbaynaya ama hooyadii baa loo nisbay laakiin magaciisu waa sahal aabbihiina waa rabiic ibn camr alansaari alawsi weeyaan wa kaana sahal wuxuu ahaa rajulan buu ahaa mutawaxidan keli socoda nin keli socoda uu ahaa oo keligii meeshuu ku cibaadaysan fadhiisto dadka aan dhexgelin buu ahaa qala maa yujaalisu الnaas mutawaxidkii baa la fasiraya waxaa aad iyo aad u yarayd dadka inuu la fadhiisto qala maa yujaalisu الnaasa dadka inuu la fadhiistaa yarayd inamaa huwa salaatun camalkiisu waxaa weeye salaad inuu ku jiro faidaa faraqa markuu salaaddii dhammeeyo fainamaa huwa camalkiisu waxaa weye shaqadiisu tasbiixun wa takbiirun xataa yaatiya ahlahu dhaqankiisu waa sida masaajidkuu imanaya salaad buu gelaya hadduu ka baxo wardi iyo adkaartiisu bilaabaya iyo qur-aankiisa dadba ma dhexgelayo ilaa uu gurigiisa ka tago fa inamaa huwa tasbiixun camalkiisu waa subxaanalaysi wa takbiru allo lowe allah akbar la yidhaahdo xataa yaatiya ahlahu ilaa uu gurigiisi tago uu hoydo famara binaa wuuna soo maray wadaadkii sahal ahaa ee gooni socodka ahaa ayaana soo maray wanaxnu cinda abidarda annagoo abudarda agtiisa joogna bishir ibnu qays baa sidaa odhanaya faqaala lahu abudarda wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacunaa walaa taduruka na dheh weerku aan ku dhibayno annaga waxna taraysa wadaadow sahalow weedh anaga waxna taraysa adnaan waxba ku yeelin nadheh buu ku wax noo sheeg nawaani wuxuuna aan kaa faa'iidno sidaasuu ku yidhi wadaadka sahla wuxuu ahaa raggii ka qayb galay buu ahaa dagaalkii uxud wixii ka dambeeyey jamiica almashaahid raggii saxaabada ahaa ee halgamay nabi maxamed in badan la saaxiibay waxaan bader ka ahayn dagaal nabi maxamed uu galay oon bader ka ahayn dhaafay ma jiraan la yidhaahdaa asxaabtii taxta shajara baycada ku galay buu ku jiray minman baayaca taxta shajar uu ahaa in badan ba waagi dambena shaam buu wareegay khilaafadii sayidina mucaawiya uu geeriyooday nin dhal la'aana oon owlaad lahayn buu ahaa korna guursaday ilahina ubad uusan siinin ayuu ahaa oo mujaahida ninka odaygaa sahlay marka aad u cibaado badan faqaala abu darda wuxuu ku yidhi kelimatan ay qul lanaa kelimatan weedh noo dheh oo wuxuu noo sheeg tanfacuna annaga waxna tarto walaa taduruka aan kudhibayn aan kugu dheerayn wax yarow marka annagana waxna tara aduguna aan dhib kugu ahayn noo sheeg qaala wuxuu idhi saxaabigii sahal ahaa bacaa rasuullah rasuulka ilaahay baa diray sariyatan ciidan yar diray lugmaroodi jeesh yar buu diray faqadimad way soo gasho way timid fa jaءa rajulu nin baa yimid minhum ayaga ka mida fajalasa waa fadhiistay sariyadii ayadahayd nin ka mida ayaa ka yimid ciidankiio marka masaajidka soo fadhiistay fajalasa ninkii wuxuu fadhiistay fi اlmajlis اladii yajlisu fiihi rasuul اllah goobtii nabigu fadhiisan jiray ummadda uu ku waanin jiray ee cilmiga lagaga qaadan jiray masjidka nebi maxamed ahayd ayuu soo fadhiistay wadaadkii ciidankii duulay ka tirsanaa ee markuu ciidanku soo laabtay masaajidka soo aaday faqaala ninkiibaa wuxuu li rajul ilaa janbihi nin dhinaciisa fadhiyey oo xalqadii masjidka ee nabi maxamed ag fadhiday ka tirsanaa iyo wuxuu ku yidhi low ra'aytana haddaadna arki lahayd xiina altaqaynaa markaannu ishelay naxnu annaga iyo walcaduwu cadowgii walcaduw waxay ku cadfantah damiirka mutasilka iltaqayna marka in lagu cadfana marka way bannaantahay maadaama damiiru fasli lagu kala goy ama lagu ta'kiido lagu yani wuxuu le haddaadna arki lahayd markaan anagii cadowga ishellay oo fa xamala fulan hebel uu weerar qaaday saxaabada ka mida ah buu le weerar buu qaaday wa acana wuuna wareemayo ninbuu waran ku tumaatiyey fa qaala markaasuu yidhi gaal gaal waran ku tumaatiyey fa qaala khudha min igaho iga qabsudha waranka wa ana alghulaamu alkhifaariyu iga qabsudha waranka hoodhe oo bariiskii buur iga qabso anigoo ah ninkii reer bani khifaar waa faantamay kayfa taraa fii qowli buuri ninkaasi saa markuu gaarka tumaatay yidhi iga qabo waranka igahoo anigoo ah ninkii reer bani khifaar maxaad u aragtaa buur weedha ayada ah. wuxuu idhi maa araahu ooma arko ama maa uraahu ma filahayo ilaa qad batala ajruhu ajirkiisi inuu buray mooye sawaabkiisibaa buray riyaa iyo halagu maqlaya faanfaan baa meesha ka soo baxay ninka ajirkiisa waa balcan baacuur buu fa samica bidaalika arrinkaa waxaa maqlay aakharuun saxaabi kalea warkii maqlay isku hayeen fa qaala asagu wuxuu uhi maa ba'san wax dhibaanoo ma arka marka la tumaatiyo in loo faantamo oo la cabsiiyo oo laiga hooya waranka miyaadna taqaanaa annagu oo la bajiyo way fiican tahay maxaa dhiba ku jira cadow ilaahay weeye ha faana ma sanka fartaa laga geliyo saxaabiga asagu sidaasuu yidhi fatanaasaca waa murmeno waa ismaan dhaafeen xataa samica rasuullah rasuulka ilaahay ilaa uu maqlay weedhood way doodeen ninka hadduu yidhi waranka anagoo ninkii reer bani khifaara ninkan abtirsaday ee muxuu dhibu sameeyey maxaad ajirkiisa ku burisay ajirka maadaa bixiya dood baa meesha ka bilaabatay suubaniga haddii meesha fadhiyey baa maqlay dooddii dhex martay xerta wuxuu uhi subxaana allah ceeb ka hufane laa ba'sa an yu'jara wayuxmad laa ba'sa dhib ma laha an yuujara ninka ajri in la siiyo asagoo sidaa yidhi sa u faantamay anigoo ree hebela waranka waran ree hebel weeye waranka ninkuu galo soo noqdo nimaanu sale weligiiba waa faniini jiray inuu yidhaahdo laa ba'as nabigu dhib ma laha in la ajir siiyo oo tababu helo wayuxmada xaggana weliba la ammaano ninka ammaanbu weliba mudan yahay buui maxaa dhiboo ku jira in aakhare la ajir siiyo adduunkana ammaan ninkii hebel ahaa hebel baa waran ka hubsaday kadibna ku dhaatay wey waa dhaadashaa la yidhaahdaa soo ma taqaana af dhaadasho way kala duwan yihin digashadu markay hawshu dhacda kadib wey dhibka markuu ruuxa asiiba kadib baa hadalka soo baxe ee aad hawshaa aad ugu ammaanaysa ayaa ayaa la yidhaahdaa naxariis daradu ka muuqata iyo goodigu ayaa digasho la yidhaahdaa nabarka markaad ruuxa ku dhufatana waxaad tidhahda dhaadashaa la yidhaahdaa marka fara'aytu abadarda abadarda baan arkay buu sura bidalika arrinkaa ku farxay abudarda waa masale fiqi muhiim jiddan saxaabigu ama ruuxa muslimka intuu camal wanaagsan qabto inuu dhaato markuu gaalada dhib u geysto u dhaato inaysan dhib lahayn ajirna ku burinaynin lagaa ajirsiin amaanta ruuxa muslimka is ammaan aysan culays lahayn ayuu markan meesha ka fahmay marka waa ku farxay wa masale fiqi aad u qiimo badanadi wajacala wuxuu gudagelay yarfacu ra'sahu madaxiisa inuu kor yeelayo ilayhi ila saxaabiy sahl buu kor u fiiriyey abudarda markuu waa foorarey ilan isagoo socduu yidhi wadaadow weedh annaga waxna tarta adigana aan ku dhibayna mana odhan kartaa xadiidkana u sheegay saxaabigu ugu taagna abudardana waa fooraray markuu intaa u sheegay korba kor buu u firiyey madaxuu kor u qaaday wayaquulu uu leeyahay anta samicta dalika min rasuulilah ma adigaa ka maqlay hadalkaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam fayaquul uu leeyay saxaabigii sahla ninkii ree ansaaree nacam anaa ka maqlay famaa zaala ma uusan kasbin abudarda yuciidu calayhi inuu ereyga ku celinay ma adigaa ka maqlay rasuubanaha xataa inii la aquul ilaan isidhi amaan isidhaahdo layabrukanna abudarda wuxuu ku fadhiisan doonaa calaa rukbatay jilbihiisu ku fadhiisan doonaa ila wuu fadhiyo caada buu fadhiyey intuu jilbaha dhigtoo jilba joogsado ayuu kor u istaagi doonaa oo kor u fiirin doonaa wadaadkan isihaado yacni aad ba bogay anigaa ka maqlay soomaalin o weer aad annagana waxna tarta aduguna aan ku dhibayn noo sheeg xadiidkaa qabso suubanaha dhegaygaan kaga maqlay buuqa jooji abudardaa hawshaasu marka aad ugu boga abudardaa wuu u bogay wuu qiimeeyey de waa la qiimeeyaay jilbuhu ku istaagay marka fadhiyay marka caadi iska hawl saalan buu moodhayay xadiid culus baa loo sheegay walaysa bilaqaaliid qaala wuxuu uhi wadaadkii bishr bnu qays ahaa famara binaa yowman aakhara maalin labaad buuna soo maray wadaadkii sahl ibn alxandaliya sahl ibn rabiic ibn camr alansaari alawsi ayaa maalin labaadna soo maray faqaala abu darda wuxuu ku yidhi kalimatan oo muxuu usoo maray hadda waa nin gooni u socdo waa inaga soo marra xadiidka soo marteenoo igooni u socdoo inuu salaad ku jiro inuu wardinayo oo madmadheehaba ma dhexgalo min zuhaadi asaxaaba lagu tiriya wa kaana min zuhaadi asaalixiina wasaxaaba ayaa la yidhahda nin aad u qiimo badan buu ahaa tarjamadiisa ka akhriya isaabaha iyo meelahaas <clears throat> faqaala abudarda wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacuna walaa taduruk maalin lawid baa loo bogay warkiisii wuxuu yidhi haddana weedh wax kuna tarta adna aan ku dhibayni mana odhan kartaa qaala wuxuu yidhi saxaabigii qaalana rasuul اllah rasulka ilah wuxuu nugu yihi maalin maalmaha ka mida ah, almunfiqu cala alkhayr fardaha loo heegay dagaalkii jihaadka ninka dhaqaaleeye calfiye wax ku bil nafabeela ee dhaqaaleeye calfiye kalbaasidi yadahu mid gacantiisii fidye buu la ajir yahay bisadaqati wax bixinaya sadaqo laa yaqbidu aan soo celinayn nin deeqsi ah oo maalin wal wax bixinaya oo xoolo deeqayo muslimiinta wax taraya ayuu la ajir yahay fardaha loo heegay inay halgamaan oo lagu jihaado ninka wax tare ee calfiya uma mara bina yowman aakhara maalin labaad buuna soo maray axaadiis badan baa ku timid fardahaasi xataa neeftooda iyo saaladooda iyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo intay fadliyaan intay boodaan waxaasun in ajri lagaa siinayo farduhu waa tignikadii iyo hubkii lagu dagaalamayo in la calfiyo wey bacdu saxaaba xataa maysan ogolaan jirin addoommadooda iyo carruurtooda inay oga hoos maraan fardood ay jireen oo u qabayn jireenoo saliid mariyaanoo u shanleeyaanoo foofiyaanoo wadaanoo wax walbo faraska so iyagaa qaban jiray ha lagaa qabta xataa maysan yeelin waxay intanaan ajir ka raadsanaynaa intanaan ajir ka raadsanayna marka nin aan gacanta soo laabaynin oo deeqsi oo ummadda wax taraya oo deeq badan iyo ninka faraska dhaqaaleeya waa isku ajir uma mara bina ywman aakhara maalin saddexaad buuna soo maray faqaal lahu abu darda wuxuu ihi kalimatan tanfacuna walaa taduruka qaala qaala rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuuna yidhi maalin maalmaha ka mida ah, nicma arajulu ninbaa qiimo badan khuraym alasadi baa u qiimo badan khuraym ibn fatik alasadi baa laydhaha saxaabiga lowlaa tuulu jummatii wa isbaalu izaari nin qiimo badanoo mujaahid oo badri u ahaa min ahli badr wadaadka khuraym ibn fatik alasadi waa min eh, asxaabi badrin weeye marka maalin buu arkay nabiga asagoo macawis laalaadiyey erey buu marka ka yidhi ereygii weeye khuraym alasadi baa nin oogu qiimo badan alla ninku wanaagsanaa weeye haddii ceebtaasi uu ka badbaadi lahaa ceebtu maxay tahy lowlaa tuulu jummatii tima halabtan dheer ee uun garbaha ku dhacaysa meesha uu shabkaxsanayo inay cujbi iyo kibir gelisaa laga yaaba tuulujumma in timaha la dheeraysto asal way bannaan tahay laakiin marka aad timaha daysatay dadka khilaaftay eed garbaha ku shubtay dabarka geyso ee sii dayso xoog yar kibir baa ku galay raggana waxaa dheer tahay sankaad yar taagaysaa qolyahan wadabidaartu baabi'isay ee amaba timaha goon kale oo dhan baad u faanaysaa howlaha ku jira meesha taasuu nabigu diidan yahay cujbi iyo khuyalaa iyo kibir iyo isla weynan bay keenaysa saa darteed diiwaan nabi maxamed aleh isalaatu wasalaam bukul bay noqon jireen haday soo dhaafaanna dhegta fiidooda haddii ay soo dhaafaanna garbaha luqunta bartankeeday ku dhici jireen lowlaa tuulu jummati halabtiisa dheerarkeedu haddaysan jiri lahayn nin fiican buu noqon lahaa iyo wa isbaalu izaari iyo macawista uu raariciyo u dhaafiyo aan qawiyada gaadhsiiyo ama dhaafiyo labadaa cudur hadduun qabi nin qiimo badan buu noqon lahaa jummadu waa timaha dheer halabta ah fabalaqa dalika arrinkaa wuxuu gaadhay buu ihi khurayman buu gaadhay facajala waa degdegay yacnii warkii baa nabiga uu sheegay baa gaadhay xadiidkanaa gaadhay uu saxaabigan sahal sheegay fabalaqa dalika arrinkaa khurayman ibnu fatik alasadi buu gaadhay facajala waa degdegay inuu fuliyo labada arrimooda nabigu uu qoonsaday inuu iska daayo u degdegay facajala ila alkhayr facajala waa dejiyey fii tanfiidi almri weeye wa tarki almanhiyi can faahada wuxuu qaatay shafratan toori buu qaatay ama bilaawuu qaatay faqaaca wuxuu gooyey bihaa ku jaray iyo mididii jumatahu halabtiisi dheere ilaa oduna dheghu geeyey timihii garbaha ku dhacay iyo dhabarka intuu gaabiyey dhagaha ku dayey dhgoodwarafaca isaarahu macawistina kor buu u qaatay ilaa ansaafi saaqayhi labada dhudhun bartankoodu geeyey anqaw intuu ka soo qaaday macawistina halkaasuu bishir laftirkiisa oo odayga taabiciga kabiirka abudarda saaxiibkii ahaa yaa wuxuu yidhi waagi dambe ra'aytu eh, khurayman cinda mucaawiyata wa shacruhu jummatun ilaa udunayhi wa iyaabu ilaa ansaafi saaqay waa dambaan marka khuraymka la sheegaya ku arkay mucaawiya isagoo la fadhiya oo axaadiis yeedhinaya oo laga tabanayo markaasaan timihiisi halkaas joogaan arkay buu dhegta meeshaas carjawdaas ku eg meeshan la gashado gabdhuhu ay gashadaan dhagadhagaha ee macawistuna ay dheerto bartamaha joogto siduu nabigu u sheegay buu u fuliyey uma mara bina yowma idin maxalushaadku waa maxay wa isbaalu izaari waa shay dhaawacaya iimaankaada iyo diinkaada dhaawacaya w uma mara bina yowman aakhara maalin kaluna soo maray faqaalu abudarda wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacuna walaa taduruka weedh aan ku dhibayno oo na dheefinaysa ii sheeg qaala wuxuu yihi samictu rasul lah sal slam yaquul nabiga maxamed olaan maqay maalin maalmaha ka mid a annagoo safar ah innakum qaadimuuna waxaad u gelaysaan calaa ikhwaanikum walaalihiin baad u tegaysaan berrito ama galabtaba fa aslixuu wanaajiya rixaalakum heeryadiinna iyo reeradiinna wanaajiya wa hagaajiyo habeeya libaasakum dharkiinna iyo labiskiinna xataa takuunuu ilaa aad noqotaan kaannakum shaamatun bar inaad tihiin fi nnaasi dadka dhexdooda aad bartihiin fa ina allaha subxaanahu wa tacala laa yuxibu ma jeclo alfuxsha foolxumada ma jeclo wala tafaxusha xumaha iska raadintiisao in layska doondoonaan rabbi ma jeclo rawaw abu daawuud biisnaadin xasanin ilaa qays ibnu bishir in ibna bishrin faاkhtalafuu fii towhiiqi wa tadciifi waqad rawaa lahu muslim sidaasuu imaamku yidhi yacnii qaybtan dambe saxaabadoo safar oo socota yaa berri waxay ku beegmeen reerahoodii iyo guryahoodii ama makaoo kale ama magaalay ku beegmeen nabigu waa la hadlay inakum qaadimuuna calaa ikhwaanikum walaalihiin baad u tegaysaan ood la kulmaysaan maanta fa aslixuu rixaalakum heeryada awrta iyo fardaha iyo baqlahaad wadatan hagaajiyo si fiican awrta urara oo astura wixii ceebah hagaajiya waaslixuu libaasakum dharkiinnina dhar wanaagsan xidha oo isqurxiya xataa takuunuu kaanakum shaama shamana waa la yidhaahdaa oo la tafqiiliyo shaamoo la takhfiifina waa la yidhaahdaa oo sidaa la akhriya shaamadun waa barta xoolaha iyo biniaadamka kasoo ku taalla ayaa shaamada la yidhaahdaa fi dadka dhexooda ka noqotaan bar noqotaan quruxdiinna iyo bilicdiina loo bogo liidnaan iyo foolxumi iyo usgag iyo wasaq yuusan idinka muuqanin maxaa janabi allow faina allaha laa yuxibu alfuxsha ay alqubxa waxa nabigu ilaahay ma jeclo waxa foosha xun ama daran ama ba'naanta liidnaanta in la yidhi wadaadku usug buu leeyahay oo wuu urahayaa oo ma cadaydo oo ma rumaydo oo isma hagaajiyo hadda waa foolxumo ishagaajiyibu waa ishabeeya biyaad haysataan rag baad tihiin berri wala tafaxusha xumaha in layska raadiyo loo qasdana lama ogolo adooba qabaysan karo o ishabayn kara inaad xumihii u qasadana lama doonaayo abu daud baa wariy xadiidka iyo axmedba waa wariyaan biisnaadin xasanin siduu sheega weeye nawowi ilaa qays ibnu bishr faاkhtalafuu fii towhiiqi wa tadciifihi ninkaasi wax tadciifiye maana arag ninkaas isagaa wax tadciifiye anugu ma arag qays ibnu bishr taabiciga sagiirka ah wax tadciifiye ma arag bukhaari wuxuu ku sheegay fii taariikhii asagii aabbihiiba waa ku sheegay wuxuu ka sheegayna ma jiro inuu abudarda odaygu la joogi jiray wiilkuna aabbihii ka maqlay ansaar yihiin ree aws yihiin shaamna ku dambeeyeen waagii dambe buu ka hadlay lam yadkur fiihi maa jarxan walaa tacdiila ibn abi xaatim fi jarxi watacdiil buu ku keenay asaguna lam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiila waxba muusan ku sheegin idan laakiin cafwan ibnu xaatim waxaan ujeeda wax jarxan muusan ku sheegin aabbihi aabbihii abu xaatim araazi wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi maa araa bixadiiثii ba'san ninkan qays ibnu bishir ah xadiidkiisu wax dhiba ma laha wax ka wariya xadiidna ma hayabo ilaa hishaam ibnu sacd wama aclamu lahu rawaa canhu wamaa aclamu rawaa canhu ilaa hishaam ibnu sacd buu yidhi waxaa intaa dheer abu zurcat araazi asaguna wuxuu hi rajulu sidqin fahwa saduuq abu zurcat araazina wuxuu hi rajulu sidqin fahwa saduuq fahwa saduuq ibn abi xaat ibni xibbaanna iqaadkiisu ku sheegay abu daa'uudna waa ka aamusay xadiiu fahwa saalixu cindahu marka tawhiiqa abu xaatim araazi maca tashadudihi iyo tawhiiqa ninka abu zurcat araazi maca ictidaalihi waxaa ka horeeyey ardaygii hishaam ibnu ninkan wax ka wariyay sheekhan هiشام بن سacد baa yidhi xadaثnيi e, qays بن bشr وkاna رaجuلa صدقi ardaygu asagaa شheekhiisa kaa yaqaana هiشhaamna waa min أhل الxadيiث أma bشr asagu waa taaبiciyu كبيir iبن xibaan baa فiqaad ku sheegay iبn أbi xaatim iyo bukhaarina lam yadkuraa فiihi jarxan walaa tacdiilan waa wiilka wiilka e, odayga weyn baan u jeedaa saa darteed xaafidku halkan waa fiican wuu waa saduuq odaygu waa saduuq buu i wiilku wuxuu hi waa maqbuuل bimacnaa layin xadii maa lam yutaabac wax hortii jarxiyey ma warka uu nawowi sheegay way isku khilaafeen towhiiqiisa tadciifkiisa tadciifka ma helin tadciifku anugu ma helin warkanu hoosta ku sheegay wadaadka muxaqiq waxba kama jiraan warkan muxaqiq hoosta ku sheegay qaala albukhaariy waa qata lam yaqul bidalika albukhaari wainama huwa kalaamu dahabi warka waa kalaamu dahabi qays ibnu bishr can abihi laa yucrafaan bukhaari shuqlkuma laha warkaa bukhaari malaha waa sabqu qalam waa sakati uu maahir sakatiye wey sida ii muuqata si walbaan u fiiriy idinkuna soo fiiriya bukhaari taariikhdiisa awsadka iyo kabiirkaba waan fiiriyey maanta wakhti badan bay iga qaadatay wax ka soo guuriya bukhaari warkanu asaga ahayna ma arag kutubtiisana waa ka waayey xaafidkuna kuma keenin tahdiibka walaa misina ma iyo furuucdiisa midna kuma jiro warka asagaa hadalkan ah qays ibnu bishir can abihi laa yucrafaan wa kalaamu dahabi fii miisaanihi kitaabdahabi warkiisii wey waa niman la yaqaano labaduba bukhaari baa in la yaqaano sheegay oo taarikhdiisa ku sheegay qoyskoodii iyo cidday ka wariyaan kulli sheegay ibn abi xaatim baa sheegay abu zurca tawiiqiyey abu xaatim baa tawhiiqiyaa kale hishaam ibnu sacadoo ka horreeyey baa tacdiiliyey abu daudna waa ka aamusanawno bisnaadin xasan weli xadiidku waa siduu sheegay likulli faqratin min faqaraati alxadiidna shawaahid bay leedahay faqro walbo xadiidka ka tirsan shawaahid carakawa ah ayay leedahay xadiidku marka waa xasan markuu u yaryahay hadduusan saxiix ahay oo waxaan u taxsiininaynaa wadaadka hishaam ibnu sacda kalaam ku jira xadiidkiisu aan taxsiin la dhaafin karin qaybta kale ku saabsan waqad rawaa lahu muslimun ma helin ninkan laysa min rijaali muslim muslim hadduusan khaarija eh, loo jeedin muslim baa ka wariya haddii la idlaaqo saxiixa loo jeedaa ninka marka qays ibnu bishir laysa min rijaali muslim nawowi iyo wadaadka khasrajiha khulaasada iska lahaa baa sheegay inuu muslim wax ka wariyo wadaadaha intooda kale waxay ku daayeen waa min rijaali abi daawuud bay ku daayeen intaana iska ogaada xadiidku marka waa sugan yahay maxalushaahidkuna isbaalka la iska ilaaliyo وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إزرة المسلم ruuxa muslimka hoos guntigiisu qaab labiskiisu isra waa hay-adii hay-adi weeye facala iyo ficla suma kala garanaysaa israة الmuslimi ruuxa muslimka qaabku u labistay u xidha sarwaalka iyo qamiiska iyo macawista ilaa nisfi saaqi wey ilaa nisfi saaq dhudhanka bartamihiisa waa sida sunnada ah sida sunnada ah walaa xaraja nabigu dhib ma laha buu i ow laa junaaxa dembi ma laha fii ma baynahu wa bayna alkacbayn inuu macawisa dheereeyo ama qamiiskii ama sarwaalkii wuxuu u dhexeeya asagii inta anqawyada dhudhunka bartankiisa ilaa anqawyada famaa kaana asfala min alkacbayn wixii ka hooseeyey labada anqow fahuwa fi naar naar baa la gelinaya waa dembi weeye ilaahay lagaga fogaanayo wey waman jara isaarahu in isbaal la sameeyo labada anqow laga hoos mariyo naar baa lagu mudanaya midda in la jiido dhulka lagu uba jiidana oo dhulka ku jiido cidhbaha dhaafisana ayadu ilaahay baa subxaana wa taala akhira waa laba ciqaab bay kale yihiin inaad ka hoos mariso anqowyada waa dembi gooni ah dhulka inaad ku jiidana waa ciqaab gooni ah waman jara isaarahu macawistiisiiyo hoosguntiisa ninkii jiida bataran kibir iyo islaweynan lam yandur ilaahu ilayh maalinka qyaam rabbi ma eego rawa abu daud bisnaadin saxiix wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal marartu calaa rasuuli illah rasuulka ilahi baan soo maray maalin maalmaha ka mida ah. wa fii izaarii iyadoo macawistaydu ama hoosguntaygu istirkhaan uu ku jiro xogow hoos u dhacday macawista hoosgii dhacdayoo anqawyada gaadhay buuri istirkhaa dabac baa galay meeshii loogu talagalay bay dhaaftay fa qaala wuxuu suubano yaa cabdallaah cabdullaahiyow irfac izaarak koruaad hoosguntigaada uma farafactu kor baan u qaaday bu nabigu u rabay baan geeyey uma qaal nabig wuxu zid ku dar kor u qaaday cafan nabigu wuxu uhi zid ku dar kor u qaad fazidtu kor u qaaday famaa ziltu ma ka zuulin buu hada ataxaraaha inaan ku dadaalayo meeshuu nabigu gee'i yidhi bacdu intaa kadib buuhi ataxaraha ku dadaali inaan geeyo meeshuu nabigu gee'i waan qaaday nabigaa ku dar haddana waan qaaday barti ayada ahayd baan ku dadaalaa inaan ilaa yowmina hada ku celceliyo macawistaasi faqaala bacdu اlqowm ardaydii wuxuu sheegaya barhkoodba waxay yidhaahdeen ilaa ayn xaggeed geysay nabigu zid buu ku yidhi koru qaad waad qaadday xaggeed ku sintay faqaala wuxuu yidhi cabdulaahi ilaa ansaafi saaqayni dhudhummada bartankooda dhudhunka bartankiisaan macawista geeyey waa meesha sunnada ah idan sunno iyo iyo qayb bannaan iyo qayb sunna iyo qayb dembiday kala tahay sunnadu waa bartanka dhudhunka iyo khayrkii ajirka laga helaayo amaa maxaa bannaan waa wixii ku eg wixii ka hooseeya fa fi ninka asagu jiida sidii xijaabka dumarka u jiidana ee rag ana asagu waxaa weye ilahay aakhare eegi maayo ilnaxariis ku eegi maayo wa canhu qaala qaala rasuul lah sal slam ibni cumar wuxuu nabiga ka wariyey man jara hawbahu khuyala ninkii macawsiisa u jiida man jara way kala duwantahay jarigu iyo iyo isbaalku way kala duwan yihiin hasku khaldina niman ba iskaga khaldantaa jariga macawusoo la jiido iyo isbaalku way kala duwan yihiin isbaalku waa in macawistu iyo sarwaalki iyo qamiisku ka hoos dhacaan anqawga ay hoos ka maraan yaysanba gaadhin e cirhbahaadayn gaadhin dhulkaba yaysan gaarin jariguna waa in ay cidhibtii intuu ka hoos maro dhulka taabto maradu ay taabato laba dembi bay kale yihiin oo kala daran man jara awbahu ninkii u jiida mariisa khuyalaa'a kibir iyo kibir lam yandur illaahu ilayh ywma alqiyaama jari haddii la sheego naar lama sheego maxaa la sheegaa naar wax ka daba ilahay inuusan ku eegaynin kuu naxariisanaynin isbaalkuna fa fi naar wey waa laba xukumo kala duwan faqaala umu salm waxay tii kayfa tasnacu nisa hooyadan waxay tii kayfa tasnacu nisaau biduyuulihin nabi allow haddii la yidhi wixii anqow ka hoos maraa naar baa lagu galahayaa haddii la jidana waxaw rabiba ku eegi mahayo aakharo haweenku xijaabkoodii iyo maxay ku samaynayaan diraacaynka jiidahayeen fa kayfa tasnacu nisaa dumarku maxay ku samaynayaan biduyuulihinna xijaabkay raaricin saymahoodii saymo jamcu daylin yacni waa marada dumarku ay xidhbahoodii ku qariyaan isku asturaan ayeelka laga wada qaala nabig wuxuu uhi yurkhiina waxay raaricinayaan yurkhiina waxay deylka iyo xijaabka hoos raaricinayaan shibran taako marka laga bilaabo anqawga anqawga marka laga bilaabo shibran taako iyo hoos dhigaya qaalad waxay tidhi idan cafwan marka laga bilaabo dhudhanka bartankiisa yurkiina shibran buu nabigu dhudhanka marka laga bilaabo dhudhanka bartankiisa laga bilaabay taako taakay raacinayaan dhudhanka bartankiisa haddii laga bilaabo oo la taakiyo waxay tegaysaa taakadu cidhibta gabadhu markay dhaqaaqdo marka waxaa muuqanaysa adinkeedaa muuqanaya tiiba hooyadan ka hadlaysa mar labaad ay yurkiina shibran taakay hoosu dhigayaan min nisfi diraac baa loo jeedaa laga bilaabo anqowga bartankiisa dhudhanka cafwan dhudhanka bartankiisa qaala waxay tii idan haddinaba allow sidaa la yidhaahdo tankashifu waxaa muuqanaysa aqdaamuhunna cirbahoodii baa la arki iyo lugahood waana cawro qaalana wuxuu waa runtaaye fa yurkhiinahu dhudhun bay raaricinayaan laa yazidna calayhi kana kordhin maayaan dhudhun bay raaricinaya waa maa dhudhunka laga bilaabay ma laga bilaabaya dhudhun bay raaricinayaan dhudhunkuna waa meeqa taako dhudhunku ma saddex waa mise waa labo taako waa dhudhunku waa laba taako dhudhunkii bartankiisi baa dhudhun la saaraya idan hal taaka hoos aadaysa wey hal taako oo mara ayaa dhulka tegaysa taakada kalena waxay asturaysaa gabadhii adinkeedii iyo lugteedii bay asturaysaa fayurkiinahu waxay raarcinayaan daylkii diraacan dhudhun bay raarcina laga bilaabo dhudhunka bartankiisa laa yaasina caleyka kordhin maayaan rawa abu daawud watirmidi wanasaai nasaai oo isagoon xadidka wariya weliba lafdigan iskale ayuu imaamku ka tegey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waa sida ayada dumarku iyadu intaasaa la rabaa iyagu waa inaad cawrada asturaan oy xijaabka dheereeyaan waliba xusunnadu waxaa weeye inay hal dhudhun hal taako ay hoos u dhigaan xijaabkoodii hal taako ay cirbahooda dhaafiyaan hadday awoodi karaan wey haddii kale waa inay xijaabka u dhareen qaab aan la arkaynin ceebtooda aysan muuqanayn amaa raggu mamnuuc bay u ka tahay anqowga ninkii dhaafiya fa ninka dhulka ku jida sidii xijaabka dumarkana ilaahay aakhare eegi maayo laba xugun bay kale yihiin baabu istixbaabi tarki tarafuci fi libaasi tawaaduca wuxuu baab yahay in ay sunno tahay in laga taga dharka lagu faantamee lagu xaragado sare in laga gaabsado ajirka ku jira tawaaducan isdhuldhigi darteed qad sabaqa waxaa soo hormaray qad sabaqa wuu soo hormaray fii baabi fadli اljuuci wa khushuunati اlcaysi jumalun baa ku soo hormaray tatacallaqu bihada albaab wuxuu uri sheekhu leeyahay qad sabaqa waxaa soo hormaray fii baabi fadli اljuuci wa khushuunati اlcaysh baahidu baahida iyo sabarkeedu ajri fadliga ay leedahay iyo nolosha adag fadliga ay leedahay hadii lagu sabro waxaa ku soo hormaray jumalun hadallaa ku soo hormaray jumlooyin axaadii buu u jeedaa baa ku soo hormartay tatacallaqu ku saabsan bihadalbaabkan ku saabsan oo ah in xaragada iyo dharka sare ee isha lala raace ee la tamadiyo ee lagu kibro ama sanka lagu taago aad ka fogaato tawaaducan adoo dhulka isdhigaya oon usgagna isku dilin dhar nadiifa ah, oo quruxsan oo laakiin aan sarrinin baad xidhan kartaa kuwaada iska caadiga dhaqan kartaa ood feeraysan kartaa dharna waa dhar lagu faanto maanta waxaa soo baxay kii u dambeeyey qamiiskii u dambeeyey iyo koorhkii u dambeeyey lagu hayo oo sanka la taagayo magaalada markaad xidhato lagu fiirinayo oo thawbu shuhro ah waa dhar ummadda ku dhex jiro nadiif ood ummadda ku dhex joogto usgag iyo wasakhnimo nabigu ma rabo mana ogolo ummaddana waa u diiday waxaa laga hadlahayaa dharka sare ee isha lala raacaayo inaad oga tagto aduu heli karo iibsan kara ilaahay dartii iyo tawaaduc وعن معاذ بن أنس رضي الله الجهني رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك روحي كتغ اللباس اللباس أي الفاخر من اللباس وي درك السريع قالقا منك كتغ لأن المطلق يحمل على الجنس لأن المطلق يحمل على الكامل من qaacidadu fi lcarabiya waxaa weeye haddii shay la idlaaqo waxaa lagu xambaaraa inta badan shayga asaga midka u qiimo badan baa lagu xambaaraya lianna almulaqa yuxmalu cala alkaamili min aljins yacni man taraka allibaasa dhar ruuxii ka taga haddii u qaadato u qaadan haddaad u qaadato mid lasqaawinhayaa ninkii isqaawi ilaahay dartii iyo tawaaduc dhul isdhigin maya hawsha lagama wado waxaa laga wadaa man taraka allibaasa ay libaas alfaakhir لأن المطلق يuxmل على الكاamiل miن الجinس تواaضuعa للaahi ilaahay dartii iyo isdhuldhigid whو yqdiru عalayha isagoo awoodi kara inuu dharkaas sare ee qaaliga uu xidho dacaahu الlah يومa القiyaaمaةi alla oga yeedha maalinka قiyaamu calىa ru'uusi الkhalaaئiq uunka hortooda oga yeedhaa banka qiyaamo kala dhooban yahay ayaa intii loo yeedho yaa bilad sharafeed loo xidhaya la karaamaynaya xataa yukhayirahu ilaahu rabbi dooransiyaa loo yeedhayaa ninka asagaa min ayi xulal iimaani shaaa yalbasuha biladaha iimaanka maalinka aakharo bilada iimaan baa laysku xidhi bilad jihaad baa nin loo xidhi nin baa bilad qaraabo xidhiis loo xidhi mid baa biladii amru bilmacruuf nahy can loo xidhi mid baa bilad sadaqaad loo xidhi nin walba camalku ku caanbaxay ee khayrka ah yaa lagu sharfahayaa oo lagu muujinayaa ninkan asagaa maadaama asagoo heli kara dharka qaaligaha ah, adduunka uusan ku caragoonin ilah dartiina oga tagay tawaaduc maalinka qiyaama waxaa loo xidhahayaa yukhayar xataa yukhayiru ilaa rabbi dooransiyo kala dooransiiyo min ayi xulal iimaan biladaha iimaanka teebuu shaaa uu doonay albaso inuu dhu xidhanaya tan addoontu xidhaale waa kuwana way sudan tan tan kala dooro min ayi xulal iimaani shaaa yalbasuha rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xaakimna wuu saxiix yeelay wakadalika xasanahu الzubaydi wاlalbani shaahidna wuu leeya xadiidku min xadiid ibn cabaas wa shaahidun aakhara min xadiidi rajuli min الصaxaaba xadiid sugan weeye marka taana ajir baa ku jira wey idan inaad ka tagto dharka qaaliga ee isha loo taagay ee khatarta aad oga fogaato ilaahay dartii iyo isdhuldhigid iyo masaakiintu inan hanqaarmin aad oga tagto adoo heli kara ajirkaa badan baa ku jira waa qism min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid ah baabu istixbaabi الtawasط fi اlibaasi walaa yakhtasiru calى ma yusri bihi ligayri xaajaةi walaa maqsuudin sharciy wuxuu baab yahay in la jecel yahay dhexdhexaysiga dharka shay foolxunoo hun ah oo lagugula yaabaya lasoo xidhan maayo shay sare oo ummaddu indhaha u taagtana xidhan maysid ummadda dhexdeed kaga jiraysa inay fiicantao la jecel yahay walaa yakhtasiru ku gaabsano ruuxa muslimka calaa maa yusrii bihi wax eh, lagu qoonsado ama lagu daraabo ama lagu quursado israagu waa quursiga taxqiirka weeye likhayri xaajatin baahila-aan dan aydan kuu geynin aydan kugu qabanin lama rabo wax lagugu qashinsanayo ama lagugu quursanayo dhar inaad soo xidhato walaa maqsuudin sharci ama ujeedda aadan ka lahayn adoo masaakiinta raba inaan qalbi jabin oo qalbigooda dhisaaya mararka qaarkood sidaa u libisan u libisan kartaa laakiin asal waxaa weeye nicmada ilahi inay kaa muuqato can camni shucaybin can abi can jaddi qaala qaala rasuul اlah sal lay slam ina allaha yuxibu ilahi wuxuu jecel yahay an yuraa in la arko oy muuqato aharu nicmatihi nicmadiisi raadkeedii calaa cabdihi addoonkiisa ay ka muuqato ilaahay wuxuu jecel yahay hadduu kuu nicmeeyo oo ilaahay wax ku siiyo caafimaad awood cilmi caruur dhar dhuuni wuxuu rabbi ku siinuu kaa meesha ay odhan jiray masaakiintu dadkay wax hayaan iyo kuwa kale ha kala garteen ninka hantida leh ee ilahay waxsi waa inay ka muuqato korkiisa iyo ubadkiisa iyo gurigiisuba ay ka muuqato haddaad kulligiin macawisawadoo duduuban soo xidhataan oo baashii qorasifayska la odhan jiray masaakiintu xaggey ku hagaagahayaan rawahu tirmid wa qaala xadiiun xasan saxaabikoo nabigu maalin wuxuu ku arkay dhar huna asagoo qabo jeexjeexan oo aad u nugul markaasuu u yidhi kaalay buui xoolo ma leedahay haabuu nabi allow waan leeyahay xoolo maxaad nooceed leedahay saddexda maysi ba way yihiin buui geel iyo ari iyo looba ilahay wuu isiiyey mar hadday sidaa tahay buu maxaa kugu kaleeb inaad sidaan dharka noocan aad qaadato faltura nicmat اllaahi tacaala wa karaamatu calayk faltura nicmat اllaahi tacaala wa karaamatu calayk nicmada ilaahay iyo suu rabbi kuu maamuusay jidhkaada ha ka muuqato ha lagugu arko iska bedel dharkaani dhar fiican buu iibsaday dhar fiican buu soo gashay gashaday waa qolyihii dee eh, geeleyda somaaliya laba boqol shan boqol halaad foofsanaya ya y waxaa la dhihi kan miyuu tuugsanhayaa markaad aragto iyo habeedda ku taalla iyo silca ka muxaysa xariirta lama ogola hawsha iyadaa idan waxaa weeye ilaahay nicmadiisa iyo naxariistiisa ha kaa muuqato adduunyadaani marka waxaa weeye inta yarad joogto gobonimo ku noolow ilaahay abaalkiisa nicmadu ku galayna ha ka abaal dhicin jasaar ha noqonin baabu taxriimi libaasi اlxariiri cala اlrijaal wa taxriimi juluusihim calayhi waistinaadihim ilayhi wa jawaazi lubsihi lلnisa wuxuu baab yahay inay xaaraan tahay xariirtu inay xidhaan raggu raggu xariir looma ogolo wa taxriimi juluusihim caley inay ku fadhiistaan inay xaaraan tahay mana xidhan karaan xariir raggu kumana fadhiista gogol kama dhigan karaan sida gogasha idinta alloo kale wastinaadihim iley inaad ku tiirsataan ood barkima ka dhigataan oo dahar ka dhigataan oo barkimaha la geliyo ama furaashaha la geliyo ama sariiraha madaxooda la geliyo adna lama ogolo wa jawaazi lubsi linisa dumarkuna inay xidhan karaan laakiin gogol kama dhigan karaan wey gogol kama dhigan laakiin way xidhan karaan saasuu u jeedaa imaamku وعن cمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل صل ل سلم لا تلبسوا الxريiرa ragow xariirta ha xidhanina baasha xariirta la yidhaahdo faإنahu man labisahu في الdunya ruuxa addunya ku xidha cilladu waxaa weeye lam yalbasu في الآkhرة aakhara ku xidhan maayo dharka ugu qiimo badan ee ahlu jannaha lagu karaameeyo ee rabbi subxaanahu watacaala u udgiyo ee lagu shaaxima ahlujannuhu waa xariirtaa u qiimo badan una quruxsan wa libaasum fiiha eesh qur-aanka maxaad ku maqasheen libaasum fiiha xariir marka adduunka ku xidhato aakhare ku xidhan maysid jacfaanno kale lagu gelinhaya adoo jannadiiba ku jira jacfaanno kale iyo qoorasifays kale fooda lagu gelinhaya waa lagaa qadinhayaa hawshaan marka iska ilaaliya khatar wey ah. muttafaqun calayh wa canhu qaala waa lagu ciqaabaya hawsha ayada samictu rasul sl slm yaquulu inamaa yalbasu alxariira xariir adduunka waxaa ku xidha xagga ragga marka laga hadlaayo man laa khalaaqa lahu nimaan nasiib kulayn aakharo nin ayaan daran oon aakhra nasiib kulayn baa adduunka xariir ku xidha oo rag ah muttafaqun calayh wa fii riwaayati bukhaari riwaayada bukhaari waxaa ku jira man laa khalaaqa lahu fi اlaakhira ilnkii hor waxay man laa khalaaqa lahu besay ahayd man laa khalaaqa lahu fi laakhira nimaan aakharo nasiib ku lahayn oon ayaan daran baa xariirta adduunka ku xidha xariirta dumarun baa loo ogol yahay ragga looma ogolo iska ilaashow qowluu u yidhi suubanuhu laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu ay laa xada lahu nasiib iyo aan dheef ku lahay وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في adduunya ninka xariir ku xidha lam yalbasuu fi laakhira aakhira ku xidhan maayo iyo jannada muttafaqun calayhi laba mid un weeyo inuu xariirta xidhashadeeda bannaysto oo u gaaloobo ninka asagu xidhan maayo jannaba geli maayo xariirna ahlu janna xidhan jiray janna shulbu kumala naar baa quwaaxaysa iyo asagoo muslim ah oon bannaysanin inuu macsiyahaan oogu dhaco saa u xidho kana waxaa lagu ciqaabahayaa in laga qaday dharka xariirta aakhir la xidhanayo marka booshaa layska ilaaliyo wali waxay dhaheen de waxaa la yidhi aakharo nin walba wax naftiisu waxay ijtihaysaa loo dhiibahayaaye ninka xariirta adduunka ku xidhan jiray ee caasiga ahaa jannada markuu galo hadduu xariir ijtiheeyo uu damaaciyo dooni maxaa lagu samaynaya xadiidkan wuxuu dha ma xidhan haye maxaad ka leedihiin wa fiiha maa tajtahi اlanfus sooma qur-aanku ma dhihin haye nabiguna xariir buu ifteeyey asagoo xariirta adduunka kusoo xidhan jiray ah, imaamku siduu sheeg wadaad wa ijtihaad laga goynaya lagaa waxaa lagaa saarayaaba rabitaanka xariirtaba jacfaanun baa lagu afuufaya niyadaada iyo qalbigaadaba ka soo dhici maaya xariir dadkoo quruxsan oo xariir qaba oo bilac ka muuqataad arki waad iska calool xumaan xariir ha la ixrimaba odhanaysidba codsigaasoo dhan laga kansalahayaaba istilaab baa kaa saaran waa lagaa tirahayaaba bale waxay dhaheen wa fiiha maa tashtahi اlanfus waa nas caam eh kanaa khaas ah waad ijtihayn waa dooni kiri uf baa lagaa dhihi lagu siin maayo xariir maxay tahy maxaad adduunka ugu soo xidhatay waa lagugu ciqaabahayaa macnahaasaa ka fiican macnahaasaa ilaa waa cuquubo weeye waa cuquubo wa can cali radi allahu tacaala can baan ka booday xadiikaana sumaan akhriya soo maha وعن علي رضي الله تعالى عنه أبو الحسن أبو تراب قال وxuu hi علي رأيت رsuل الله صل ل سلم رsulka ilah baan arkay oo أkhذa qaaday xariiran buu qaaday nabigu fajacalahu fii yamiini gacanta midig buu xariirta ku qabto mara xariir ah وadahaban buu qaaday suubanu fajacalahu fii shimaalihi gacanta bidixin dahab buu ku qabtay ثuma qaala suubanu wuxuu yidhi waa caddaynaya masalada ina haadayni ishaara ljinsi baa leeya la tacyiin ina haadayn labadan markuu nabigu leeyahay tan gacanta ku haya tan bas oo meej wuxuu u jeedaa dahab waxa la yidhaahdo iyo xariir waxa la yidhahdo nabigu ka wadaa ishaaratu ila aljinsi laa ila alcayn baa la yidhahdaa ina haadayn labadantada oo dahab iyo xariir ah xaraamun calaa dukuuri ummati ummadayda labkeeda laga xaaraam yeelay laga mamnuucay wixii dumara u fasaxan yihiin xilun liinaaihimaa linaaiimna waad garanaysaan riwaayada xadiidka uu lahaa rawa abu daawuud biisnaadin xasan su-aal mushkila meesha jirta oo markay diinta la wadaadow su-aashu waxaa weeye xariirtu adduunka dharka la xidha ugu qiimo badan tahay dhar la xidho xariir ka qiima adduunka ma yaal laguma sheegin ilaa amminkan adduunka bilogiisa ilaa dhammaadka xariirtaa ugu qiimo badan waa dhar ganka bani aadamka u roon oo busaada oo aan xanaf lahayn oo sibsib ah xilliga qaboobaha kulayl buu jidhka siinayaa kulaylahana qabow ku siinayaa jidhku wuu neefsanayaa waxaa furmaya masaamtiisa ayaa furmaya xariir muddo markaad qabto waad cayilaysa xataa waad dhiigaysani dhogor baa kaa soo bixi injirtuu dabargooyaa cayaan kugu dhalan mahayo dhiidkaas xataa suuri mahaya marka dambe waa nicmo weeye nicmada noocaasa maxaa la iskaga xarimay nebi maxamed iyo diinkiisana waxaa la yidhi wuxuu asal ku yahay yuxilu lahum اطayibaat ويxarim عalayhim الkhabائث واlxariiru min الطayibaat bal afضل الطayibaat waa agga libaaska xagga dharka maxaa la iskugu diiday waa mushkil wey masalada ayadaa laf dhuungasho ma maqasheen laf dhuungashay weeye wadaaddu waa ku rafaadeen baxdi dheer uu ka jeeday ibnuqayim baa ila qayma zaad ulmacaadka ka fiiriya faslun fii hadihi hadyahu fi libaasi ka fiiriya nabi maxamed ku sharxaayo basle uguu keenay ishkaalka ilaa lix jawaabood buu keeno nin walba uu ku dhuftay jawaabtu ila fiican laba jawaabood weeye waana wax waaqaca yaalla dahabka ragga waxaa loogu diiday dahab dhaqan ahaan dumar baa bileed u yahay ku xaragooda ragguna lama doonayo inay dumarka shabbahaan leein ragga laga leexinayo dumarka oo la kala soocayo atashabu binisaa baa la diidan yahay dahabka loo daayey waman yunashaw fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin weeyo ayagaa iskale ragna waa budo gooni ah kakanaan iyo qallafsanaan iyo adayg iyo raganimo iyo xeneeye bicalashi baa lagaa rabaa inaad sidaa haweenku u laafyato lama doonayo raggiinnan hadda muqlaysane marqasaarka ka xidhanaya macawsaha iyo sarwaalada ee laguha isla dhaafahayo lama rabo dad quman baa la doonaya cilladdaa qudhigeeda waxaa dahab loogu diiday ragga qudhigiisaa xariirna ragga loogu diiday xariir waa dhar dumar weeye waa dhar dumarku u roon wax jaleecsanoo busaad iyo wax dhagor soo bixi iyo waxaan xanaf lahayn iyo waxa dhiid aan keeniyo wuxuun adduunyo wanaajiya dumar baa loogu talaya isku qurxiyaa ciladii marka dahab loogu diiday raga qudhigeedii baa loogu diiday raggu inay xariirta xidhaan menu isfahanay macnaha waa macno macnaha labaad oo atashabu binisa baa laga cararaya waa macna aad u xoog badan waxaa kaloo ku jira oo jawaab fiicana wuxuu yidhi ibnu qayim ninka xariirta badsada ee in badan xidha waaga dambe naaganaagays buu noqdaa naagashaneeyuu noqdaa sidoodiibuu u fikiraa u xaragoodaa u xidhaa u dabcaa wuuba ka baxayaaba laynkii labaanta wuxuu gelahayaa dhadigaanbuuba gelahayaa wlwaaqicu khayru shaahidin buui ka ahriya hawsha dib u fiiriya xataa boqorrada inta badan isticmaala buui waaga dambe dumarkoo kaley noqdaan xagga dhaqanka iyo libaaska iyo hawlaha iyo xaragada iyo jiljileeca markaasay noqdaan ilaahay marka uunkan uu kala soocay lab iyo dhadig waa khilqi ilaahay xikmad baana ku jirta mid walba sidii loogu talagalay inuu ku socdo bay ku wanaagsantaha hawsha gaalo iyo farinjireg waxay dhaheen maya waan isku qasayna waxoo dhanba lab iyo qas nidaamkii jandar in la keenay somaaliya waad maqasheen lawadaho ilmuhu markuu siddeed iyo toban sano gaadho iyuu dooranayaa inuu dhadig noqoniyo inuu lab noqonayo ma soconayso qur-aanku maxaa ladin yidhi wma khalaqa الذakra wاlأnثى wa fii qira'aةi wakhalqi الذakari wاlأnثى ilaahay lab iyo dhadig buu sheegay wixii ka soo horay waxay dhaheen culammadu labeeb khunha la yidhahda alkhunha almushkil kitaab gooni ah wey waxay dhaheen reer galbeed maya mid afraad baan keenin annagu hee lab iyo dhadig ma jiraan wax la yidhahda hee ruuxal markuu qaan gaadhay oo siddeed iyo toban sano gaadho dooranayaa in lab laga dhigahayo iyo inuu dadig iska dhigayo asagay ku xidhan tahay waxaasaa la wadaa diinla'aanta kufriga ilxaadka gaalnimada fidrada bashariyada la dagaalankeedii bedelinteedii dooriddii qowmuluud ayaa ka daran qowmuluud niman waxay ahaayeen nin walba isagoo sidiisaa ah, idibdarro kala sameeya laakiin kuwa waxay dhaheen maya qowmuluud wixiisnaguma filaba waxaa ma ahayn hee alaabto dhan baa la bedelayaaba garka weynaa baa gabadh laga dhigi gabadhii baa he e iyo wadaad gar weyn laga dhigi warka soo ma niman ka gaalsan adduunka ma soo marin baydan iyo ciidankiisu niman ka gaalsan adduunka ma soo marin ya lacagta ku bixinayaana Eh, muqdishoa ka socotaa annagaybaanu soo gashay sheekhaygii meel fogba ma jirte washington iyo new york soo tagtay baashu <clears throat> marka jawaabta ishkaalkeedu sidaas weeye labadaa jawaab baa u fiican qolyihii ayagu marka aan ogolayn ilaahay axkaamta aan tacliil iyo xikma u ogolayn nifaatu wa tacliil la jiray waxay ku jawaabayaan waxaa weeye ina rabbaka facaalun limaa yuriid la yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun ilaahay baa doorto yeelay war xikmada sheega akaamtu akaam xikmay leedahay nafahansiiya ayibaadkan waxa la iskugu diiday ragga loogu dumarna loogu fasaxay nafahansiiya macnahaasaa sax ah labadaa jawaabnimadu iska qaata in sha allah وعن <clears throat> أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuuhi xurima waa lasu diiday libaasu الxariiri waa la diido waa la mamnuucay libaasu lxariiri xariirta xidhashadeeda iyo wadahabi dahabka calaa dukuuri ummati ummadayda labkeedai raggeeda uxilla waa la ben liinaaiihim dhadigoodana waa loo baneeyey rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan saxiix wiilka yarka ah ragga waa la xugum yahay wax asagoo ka xaaraana ma jiro laakiin waalidka waajib waxay ku tahay inuu ku tarbiyeeyo oo ku layliyo sidii raggi loogu labiso wixii ragga xaaraana laga ilaaliya dahabka laga ilaaliyo xariirta laga ilaaliyo ilaa uu markaas ku caqliyaysto oo ku hanaqaado oo ku anqaro isagoo hawshaa loo diidan yahay waalidkii hawshaa saaran tahay wacan xudayfata radia allahu tacaala can xasanoo yaroo ilmo caruurkii afkiisa kasoo tufay kasoo qaaday timirtii uu qaatay ee yidhi miyaadan ogeyn annaga aalubeytka inaysan noo bannaanayn inaan sadaqada qaadanno waa sidaa wey ilmaha yarka intuu yaryaa lagu tarbiyayn wax walboo kaxaraan ragga asna rag baa taa leh walaashii eh, xaliimo way xidhata aabbow xaliimo waxa le waa baabka gabar weeye adugu waxaa tahay nin baa tahay hooyada soomaaliya dhag say u labeysota haa anu miyaan u labeystaa mayso ma kala duwan waan kala duwan aniga igu soo bir gabadhu xaliimo xagga hooyadeed weeye uu fahmaya madaxuu gundhinaya wiilku waa in lagu tarbiyeeyo وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه قاaل نahاana النabiyu nabigu wuxuu naga reebay an nashraba inaan cabno fii aaniyة الذahabi weelasha dahabka wax ku cabno iyo wاlfidaةi weelasha fidada ee qalinka وan naأkula fi ana wax ku cunno cabitaan iyo cunitaanba waa naloo diiday وcan lubsi الxariiri xariirta teeda jilicsan inaan xeedhana waa naloo diiday wاdibaaji xariirta teeda adag ee qallafsan ama qarada leh وan najlisa calay inaan xariirta ku fadhiisanno on gogol ka dhigana iyo barkimo iyo furaashana iyo kuraasna waa naloo diiday rawahu اlbukhaari idan lama agmari karo ay isticmaal oo ragga loo ogol yahay ma jiro xariirta sideeduba wax marka istinaa'aada waynu gaari doonaa in allah kitaab libaas oo fii saxii muslim baynu ku gaari doonaa halkan ku sheegi maayo hadda un xariirta ka cararaha inuu taagnaato baabu jawaazi lubsi اlxariir liman bihi xikatu wuxuu baab yahay xariirta inuu xidhan karo ninkii cadha iyo isnadaamis u hayo way fiican tahay waa inagii soo maray idan ku dhegi mayso injir ku geli mayso kulayl badan lannu cadhadu waxay ka dhashaa kulayl jirka uu dareemo iyo iyo ingeyg iyo allayf jirka ku yimaada marka jirkana way qoynaysaa rudubay u samaynaysaa way dabcinaysaa busaad bay ka dhigaysaa baasha xariirtaa injir marka dhalan mayso jawaasu lubsi liman bihi xikatun xika waa taqaana soo maaha jarabna markay weynaato waa xanuunka isxoqa ee dadku isnadaamiska ninay gaajahaysi maa nin cadhahay cadho qaba midna xantaada lagama qarsado warba kuma hayaba isagaa isku maqan saa isku hayo naftu haysaa waxba ma dhegaysan karaba وanas radi allahu tacala anhu qaal rakhasa rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu u ruqseeyey wاruksatu fi الsharci waa maxay waa idnu bacda mancin idan yimaada iyo fasax yimaado weeye oo uu ka horeeyey diidda ay ka horeysay iyo reebid lagaa reebay rakhasa rasuul rasulka baa u ruqseeyey lizubayr bni cawaam wa cabdiraxmaan bni cawf muxuu u ruqseeyey fii lubsi alxariiri xariirta inay xidhaan lixakatin ama xakatin ee cadho darteed bihima ayaga ku taalay iyagoo safar ah ayaa baasha ku dhacday dharka kaleo dhan baa marka mid ku dhaga mid dhiba marka xariir buu u fasaa inay xidhaan muttafaqun calayh riwaaya lbukhaari baa caddaysayo annahuma shtakaya ilaa rasuulilaahi alqamla nabi maxamed bay xooga dacwoodeen iyagoo safar ku jira bahal injir la yidhaahda inay ku dhiban yihiin labadooda oo si gooni ah u dhibayso haddana ba injirtan waxaa ka dhasha jirmiskeeda cadhaa ka dhalata idan waa muttafaqun caleyh maxaa loogu ruqseeyey idan ruqsadan waxay keenaysaa ra'yigu odhanayay xariirta ragga waxaa loogu diiday inay dumarka shabbaan baa la diidan yahay ayuu xadiidkan xoojinayaa oo baabkii amaa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati alraajixa ayaa imanaya qaacidada ahayd horaan waxaa ragga loogu diiday xariirta inay xidhaan ka caraya kahortag laga hortagayo rag dumarka inay shabahaan idan cilladu waa ka fogow iyo ka dheeraasho laga dheeraanayo shabbihitaanka u ekaashaha dumarka saa haddii laiskugu diiday marka taxriimka ragga laga xarimay xariirta xidhashadeedu waxay ahayd ka hortaga laga hortagayo dumarku inay raga shabahaan hortagaasi waa la jebinayaa hadday dan culus timaado oo raggii baa loo fasaxay markay cadha ku dhacdo ama xawnaha lamidkaa ah, xaggana la yidhaahdo dharka ugu fiicanee daawo waa xariirta la yidhaahdo xariirta xidhaa laleeh maa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati الraajixa muttafaq calayh inay marka iyagu safar bay ahaayeen injir bay sheegteen waxaasoo dhan waxaa culum waxay leeyihiin waa awsaaf aan xukum ku xidhnayn xaaje culus inay timaado xariir mooye wax kaloo qaban karana la waayo unbay ku xidhan tahay waxay fuqadu ku miaaliyaan adoo iska fadhiya meel oo dharkaadii kaa fog yahay kale ayaa cadowku soo weeraray si aan fariira xariirta intaad qaataad xidhaa dagaalamaysa adoo qaawan dagaalami maysidi cawrada ku asturanaysa ila kama gaadha dharka waa kaa fog yahayba dharka adoo meel kala jira iyo cambuurbireed xariiri dharka xariir meesha ku yaallay ood ganacsi u wadatay iyo xabadda kugu qabsatay waad xidhanaysa waad ku dagaal hadhow mu dagaal ku dhammaadaan intaad iska dhigto ee dharkaada qumana xidhanaysa baabu nahyi can iftiraashi juluud الnumuuri wاlrukuubi calayha wuxuu baab reebidda la iska reebay in gogo laga dhigto harag shabeelka juluud numuur harag shabeelka soomaalida waa hore aada loo danayn jiray hadda iska daayey la layn jiray shabeelkii soomaaliya eber laga dhigay kenya eber laga dhigay saantiisa intii lasoo qaadaa guryaha lagu sharxadaa isagu baalku berdhamaha badan ee gudgud midka mid saa usug la iyo mid goobaaba shabeel goobaaba leh baan hargii baan kaa rabaa kii nuun kalahaa baan kaa rabaa berdhintiisa midna waa sidii nuunkii bay u gudan midna waa goobo giraangir way kala duwanta wuu kala qaalisanaa rag say u caadhsan lagu waayo meelay ku dambeeyeen shabeeladu raadinayeen harka shabeel annahyi can iftiraashi juluud numur hargaha iyo e, saanta e, shabeelka in lagoga laga dhigto ama gudaha lagu sharaxdo diidada la diiday iyo warukuubi calayha in gaadiidka lagu fuulo bari dhowr laga dhigto ama barkinyar laga dhigto ama meeshaad ku fadhisanaysa aad hoos iska mariso can mucaawiya radi allahu tacaala canha radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul ll sl slam laa tarkabuu alkhaza xariirta ha korina ha ku fadhiis alkhazu waa alxariir alxariir baa khaziga laga wadaa ha korina ha ku fadhiisaninba gogol ha ka dhaginina barkima ha ka dhiganina furaashiyaan laga dhiganin wala nimaara harag shabeelka harag shabeelka shabeelka hargihiisana lama ogolo riwaayo kale wala numuura annimaar waa jamcu namir halka xabe halka shabeelka namir baa la yidhahdaa mufradkiisu nimaar baa lagu jamciyaa anmar iyo nimaar iyo nimara iyo numuur iyo numur shantaa jamc buu leeyahay namir waa mufradkiisii jamciisuna waa nimaar anmar nimaratun numurna waa la yidhaahdaa numuurna waa la yidhaahdaa antaa jamc baa lagu sheegay mid kamida in loo sheegay xadiiu xasan rawa abu daud wahayruhu biisnaadin xasanin maxaa loo diiday xariirta waanu garannaye rag looma ogolo dumarna looma ogola inay gogol ka dhigtaan inay xidhaan oo dhar ka dhigtaan baa loo ogol yahay limaada in xariirta gogol laga dhigto oo lagu fadhiisto barkima laga dhigto waa ficul acaajim ficul yahuudi wاnasaara wاlmajuus weeye inaan gaalada shabahan lama ogolo aaniya waa ficil mutakabiriin dadka isla weyne adduunyada isjeclaysiya dhaqankaa sameeya iskaga fogaada aminkan hadda hargihii shabeeladu shabeelku waa ku dambeeya kenya qolyahan ganacsatada waaweyn ama siyaasiyiinta guryahooda haddaad tagto waxaad ku arkaysaa fadhiga miiska fadhiga yaalla yuu ku sharaxan yahay wla waad fahanteen weli hawsha waa jirtaa an kala hadla qolyahan waa dhowd u tega waxaan iska daaya qaada baalka an abi maliix can abiihi radi allahu tacaala canhu ana rasul s slm naha ummadda wuxuu ka reebay can juluudi sibaaci dugaagga haragiisa libaaxa dhurwaaga haddaan dhurwaaga ku tirina waa inuu dugaag ka mid yahay ila niman baa waa la cuni karaa hilibkiis waa la barfuuqi kara niman baa yidhi soomaaliya waa dhawoyd kawaan dhan baaba loo furay hilibka dhurwaaga waaged dhurwaayo noqon doontaan baan u malay saad u socotaa wax walba cuntee naha can juluudi sibaaci dugaagga hargihiisuu nabigu umada ka reebay libaaxa iyo waxyaabaha cidoodu xoolahan banaan iyo kan kuwan ugaadhsadee libaaxu u wen yahay dabacadan u yarta mise guduna ka sii yar ya guduna dabacyaa yar gudunaha yar miya asaga ka dhib badan sooma dabacada y awa baalkii jiifaagaha soo kama sii kuwa jiifa libax yar ma ahe jiifa ma taqaanaa shakiisu baalkan afka guudan imtixaankae u eg eh, xoorka xoorka la yidhaahdo aan dhihi jiray baashuu ku jabsadaa shinnada iyo malabka baasha la sheegi maaye waa waa baalkii adu a taqaanee daba caddeeyu u egyahay ah, xoor xoor xoorka oorku slafkiisu waa dilaa wey xaraha yararka wuu wuxuu daynhayaa ma jiro almi waxaasoo dhan baa sibac loo jeedaa raw abu daawuud tirmidi wanasaai biasaaniidda صixaax yay ku wariyeen sanadiya iyo uruq aad u qiimo badan wa fii riwaayati litirmidi riwaaya tirmidi uu le ku yimid naha ummadda nabigu wuxuu ka reebay can juluudi sibaaci hargaha dugaagga iyo bahallada aan tuftarasha in la goglado gogol laga dhigto oo dharka guryaha lagu qurxiyo nabigu diiday cilada loo diida maxay tahay xadiikan waxaa daliishada laba cilaa loo diiday cilada koobaad waxaa weeye waa bakti oo waa xoolo xaaraan ah hilibkoodu haddii la gowraco bursal noqonay hadday dhintaanba bakti weeye neefka ah, bakhtigaa ama hilibkiisu bana haragiisu waa bakti weeye waa mayita waa najisa wax nijaasa maantoona guriga ku dhawad oo reer ku dhawad wax loo baahan yahay maaha labaad waa ficul acaajim waa ficul majuus waa ficul mushrikiin gaalada inaan shabahnaan rabbi diidan yahay oo rasuulku diidan yahay gaalow ekaasho iyo nijaaso wadasho yaa ladiin diiday taasi waa fahanteen midda labaad midda saddexaad ee ku jirta waxaa weye wadaadaha qaba wadaadaha qaba xayawaan kasta oon hilibkiisu xaaraan yahay haragiis iyo saantiisu hadii la magdiyo ma daahir noqonayso ayaa dariishada xadiidka oo waxay dhaheen dibaaqu ladiimi uhuuruhu iyo dakaatu ladiimi dibaaquhu huwa uhuuru ma alxilu maytatu cafwan muxuu ahaa ayuma ihaabin dubiqa faqad ahur waxay khusaysaa xoolaha cadkoodaiyo caanahooda la calfado dameer hadduu bakhtiyo oo saanta ka bixiso ama aad gowracdo saantiisa welied waa nijaas bay dhaheen si walba u magdi kimikaal geli warshadgeli bafto ka dhig aday kuu taallaa libaax iyo shabeel soo qabo abaatan xadiidkana caddeeyey maxaa jira haddii haraggooda la magdin karo oo magdin ku daahir noqonayo nabigu wuxuu dhihi lahaa hargaha dugaagga hee idinkoon magdinin ama deebinin ha ha isticmaale iska magdiya mar haddaan iska magdiya la dhihin gebigooda waa qurub nijaasa deebinta iyo magdintuna waxay khusaysaa xoolaha hilibkooda la cuno awsaaci rag halkaasay ku dhufteen laakiin waa fiiro dheer weeyo hadda aynu aanan raaci karin sheekh cabdiqaadir war dhibka iga daa amigan tabaroo ma hayo inaan reernadistan isku rafaadne sheekh cabdiqaadir wuxuu leeyahay xoolihii laga tabcay hargahaas shabeelka falmaroodigii iyo shabeelkii haragiisii aminkan hanti badan baa maxaa laga samaynaya ninkii ka tabcay un baan weydiinayna waaguu ugaadhsanayay ma ogaa hawshan inay xaaraan tahay in kale hadduu ogaa wuxuuso dhan nijaas weeye wuu toobad keenayaa markuu toobad keeno oo wuxuu dhan ka noqdo xooluhu tabcay oo dhan baan len noo soo wareeji meeqa weeye labaatan milyan divid by two toban milyan adaa iskale toban milyanna anaa lai keenayaa <laughs> waxaan ka wadaa masaajiddaa la geynayaa iyo danaha gudaha muslimiinta lagu qabanaya inta waa kaftane juhdiga badnaa iyo dadaalka badnaa uu sameeyey iyo xoolaha asagaa tabcay wuu ka shaqeeyey wuu waday wuu waday dadaalkiisi badnaa me ka soo qaadi mayno ra'yi sheh islaam taymiaan maraynaa waxaan laba isleeg baa laga dhigi hal waa xooggaadi iyo dhididkaadi iyo shaqadeed qabatay halna waa xaaraantii toobadkeena ka toobadkeenta agga gee waa hadduu uu ogaa weeye hadduusan ogayn wix hadda ka dambe isilaali baan leenahay waxaad waa ku xalaal eh sekadana kala bax ka sadaqayso ka xaji dro dambana iska ilaali hadduu ogaa ra'yiga kala qaybinta shawhulislaam ee jamaaca ku tegay amaa jumhuurtu waxay leeyihiin nijaas way kulligeed waasdhaafinaysaa hadda beer cusub iyo ceel cusub qodo ilaahay u shaqo tag xoolaa ku wareeji danaha guuda muslimiinta ceelasha loogu qodo wadooyinka loogu sameeyo danaha guud ku qabsadeen oo xoolihii badnaa muslimiinta ku shubay maxaan ka hal ajri ka heli maysid naari ka badbaado wey hal ajri lagaaga qori maayo xoolo xaaraan ninka sadaqeeya oo balaayiina ajir kama helaayo la socda midda ayada waa ninkaadi ku weysaystay ka warraba litir kaadi aad tii weysaan ka dhigan hayaa bismi waad farxaatay ma bal inaad ku gaaloodaa laga yaabaa sida u gaaloobi bisinkaad quursatay bisinkaad quursatay waa kuwa hadda muqdisho joogay iyo soomaaliya iyo galmudug iyo jigjigo fadhiya iyo ilaa hargeysa daadsan ee soomaalida ee baarlamaan baa kitaab qor ku dhaaranayaan taasay ku gaaloobayaan kitaabka qur ku dhaarteen bay ku gaaloobayaan wax kale intaan la gaadhin miyaad fahamtay waxaan ka wado waxba idiin sheegi maayo in badan baad indhaha soo taagayseen baabu maa yaquul idaa labisa hawban jadiidan aw naclan aw in wax kale intaa la gaadhay kitaabka qur ku dhaarteen bay ku gaaloobayeen mar sharci doonaa hadda ka waan soo sharxay waan isku daalay kori hoosba waxuu idinku sheegay indhahaad soo taagaysaa ya gaalay ahaayeen horaanba hadday muslim ahaayeenna kitaabka qur ku dhaarteen bay ku gaaloobayaan in cabdillaxasan muxuu yidhi niman soomaaliyeed baa ingiriiska waa wuxuu yidhi ninkan ilaahay caayin aan rasuulka caayin ama aan aflagaadoonin shaqo lama siin jirin mid xunoo shaydaan aho kornayl ahba waa la keenay gobolada waqooyi oo ingiriis ah markaasuu muslimiinta meesha deganaa baabi'iyey oo dulmiyey nin walba ninkuu ka dhaqan xun yahay buu shaqada siin jiray marka wuxuu yidhi marka ninka aan waxaa samaynin oon diinta wax ka sheegin waxba shaqo la siin maayo niman wadaaddaa waxay yidhaahdeen intaad khamra soo cabtaan idinkoo sarqaansan e wixii laydinka codsada yeela nin sarqaansan haddaad tiraado nabiga caay nacallaa ku taal ilaahay caay nacallaa ku taal kitaabka caay nacallaa ku taal buu waa nin sarqaansaha de mogta ina cabdilxasan baa loo sheegay oo nugaal jooga warran baa la yidhi ninka khamre caba waa gaal buu hi muxuu u cabbay inuu allah ku caayo rasuulka ku caayo diinta ku caayo faham baa laydinka ba indhaha kala qaado dhagaha fura diinka ilaahay bay ka tageen oo kitaabka rabbigay bay ku tunteen oo shareecayn la dabaqay diideen oo islaamka bay la dagaalamayaan oo wax walba wanaagay idiin diideen markaas waxay ugu dhaaranayaan xumahaasii kufriga inay ixtiraamaan oy fulinayaan oy dacay u yihiin oy hadh iyo u soo jeedaan waxay ugu dhaaranayaan kitaabka ilaahay dhaarta kitaabkay ku gaalo wax kale iska badaaye xanafiye maxay yidhaahdeen ninka islaam ka zinaysanaya bismi llah yidhahda markuu bahalka la soo baxo faqad kafara miyaad fahanteen islaam baad ka zinaysanaysaa ilahay naga ilaaliya baashe haweenay xalaala bismi llahi loo yidhaahdaaye meydabdaraa bismi llahi loo dhahaa qur-aankii markuu la soo baxo bismi llah yidhi kafaray dheh limaada waa quursi bisinkii magac ilahay buu quursanaya war kitaabka ilahay bay quursanayan ku ciyaarayan le waxaan ugu dhaaranaynaa dastuurka inaan ilaalino daacad u noqono dastuurka muxuu yahay inaad soonka iga jebisaan baad rabtaan soo maa waxaa indhaa u soo taagaysaa xilli kale isku kaaya keena baabu maa yaquulu idaa labisa tawban jadiidan aw naclam muxuu yidhi saaxiibkay maxaad tidhi aafana haysata waayahaad aafana haysata inasyaadbariyaa lugooye wadaadaa lugooye nin caamay u ahay asagu intiisa badan wanaa iska doonaaya haddii rag culummo fiican heli lahan u hagaagi lahaa kuwaa tuuga oo khaa'imina oo diinta khaa'imay oo danaystayaala lugoynayay oo waad saxan ku wad lahaa shuucyadu way fiican wad kuwaay hanti wadaaggu fiican yahay wad markuu ulu iyo khumus iyo jin yidhahdana u sacbaynay mushaarkana ka qaadanay waa kuwii kuwan hadda kuwa dhaarinaya hoos fadhiya kuwii weeye wax kaloo isdooriyaan ma jiro diintiin lagu ciyaarin baabu maa yaquulu idaa labisa awban jadid wuxuu odhan lahaa ruuxa muslimka hadduu mara cusub xidho aw naclan jadiida kaba cusub xidho aw naxwahu ama wax kale uu xidho wax lamida kaba iyo maro lamid baad xidhatay koofiyad baad xidhatay cusub qalin cusub baad heshay waxbaa kugu soo kordhay mobayl cusub baad heshay telefoon ista waa la qaataay wixii cusub o dhan baa loo jeeda وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد, إذا استجد ثوبا مرع عصب مركو النبي هلو إذا استجد مركو عصبونيسيست بمعنى مرع عصب هلا لو جيدا مرع عصب مركو هلو النبي سماه حكوم مقعاب جري باسم مقعيسو مقعاب جري محودي aw kamiisa waa shaadh ama waa shulug aw ridaaan go buu odhan jiray yaquul wuxuu jiray markaa uma yaquul riwaayad saa u badan uma yaquul markaasuu jiray allaahuma laka alxamdu allow adaa mahad iska leh mahad aday anta adiga ka sawtanihii igu aradbaxshay adaa i huwiyey cala alxaqiiqa dhab ahaan ilahay baa ku siiyey bini aadamkan kuu keenay iyo gadashaduna waa waasido wey jamiica alwasaa'ili waa wasaa'iu ilaahay baa ka soo qaaday ilaahay baa gacantaada geliyey ilaahay baa ku karansiiyey waxaan o dhan marka waxa lakiin asalku waa min allah asalku waxaan ku weydiisanaya ilaahayow khayrahu khayrkiisa khayrkiisa waxaa ka mid a cawrada in lagu asturo dantii loo iibsaday uu kuu qabto qalinku wax kuu qoro telefoonku dantaada aad ku qabsato khayrkiisaan ku weydiistay wa khayra maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey khayrkiisa shay walba dan wanaagsan baa loogu talagalay inta badan dantii inaad ku gaabsatoood ku absato oo xumo kale aadan ka dheefin wacuudu bika alla waxaan ka magangalay min sharihi maradan iyo shaygan sharkiisaan kaa magangalay sharkiisu waa maxay kibir isla sumcad ah, laga aanfaan inaad muujiso inaadan mahadinin wa shari maa sunica lahu iyo wii loo in lagu kibro in lagu xadgudbo in diinka ku dhaafiyo elaw kaa magangalay inuu aan dantayda ku qabsado dhibna aan ka nabadgalo rawa abu daawud tirmidi wa qaala xadiiun xasan sidaasuu nabigu odhan jiray marka waa dhaqanka xifdiducada oo sidaha lagu ducaysto markuu nabigu xataa ku arka saxaabada qaarkood dhar cusub u weydiin jiray cumar maalin wuxuu ku arkay isagoo qamiis wata aada u quruxsan markaasuu nabigu yihi ajadiidun am hasiil cumarow cusub yahay mase soo dhaqda waad soo naashnaashtay uun markaasuu biliciisu quruxsanaatay nabi alla wuxuu hi bal huwa hasiil waan soo dhaqayba ma cusbo ilbas jadiida wacish xamiida wamut shahiidan buu kuuhi nabigu alayh isalaatu wasalaam dhar cusub xidho ilaahay idankii nolol wanaagsanoo la mahadiyo la taminoo ku noolo intaad nooshahay maalinkii taadu gashana shahaado allah ku siiyo sidii bay cumar u noqotay intuu noolaa saxaabi la mahadiyey cumar inta la mahaday ma jiro laa abubakar walaa hayruhu u fiirsada taarikhda akhriya dib muslimiinta waxqabadkooda u fiiriya wacish xamiidan buu nabigu yidhi wacish xamiidan ay maxmuudan ficil macnaa mafcuul mid la mahadiyo noqo intaad nooshahay hadday alla kuu timaadana shahiid dhar cusubna xidho markaad ku aragto ruux muslima marka ugu ducee ilbas jadiidan wacish xamiidan mud shahiidan laakiin ma rabtaa ta mud shahiidan maya sheekhow u yarkaadi baabu istixbaab اlibtidaa'i biاlyamiini fi اlibaas wuxuu baab yahay in la jecel yahay markaad dharka xarinayso midka inaad ku bilowdo hada albaabu baabkan asaga qad taqadama maqsuuduhu axaadiista ujeeddadiisa caddaynaysa way soo hormareen wadakarna waanu sheegnay buu ihi alaxaadiia saxiixata fiih axaadiistii saxiixada ku soo hor toddoba xadiis buu soo sheegay toddoba xadiis buu soo sheegay baabkii ahaa wixii baabu altakriim walkaraama ah midig ha lagu hormariyo wixii baabuladaa ah walyahaanana bidxa lagu hormariyo baabka dheeraa ee tarjamada safxada ahaa toddoba xadii buu ku hoos keenay ka fiiriy ilaa halkaas xadiitaasaan kusoo hormaray cashirku maanta intaasuu ku egyahay bisha ramadaanna halkaasuu taagnaan doonaa haddii alla yidhaahdo wixii ramadaan ka dambeeya baynu sumaynaa in sha allahu tacaala shawaal marka haniyo toban cashir buu maanta inoo yahan filahaya haniyo toban cashir buu inoo yahay cashirka siddeetan iyo afraad maan ramadaan ka bilownay baabu dikri اlmowti wa qisar اlamal maantana waxaan taagannahay baabkii sagaashan iyo sideedaad shan iyo toban dersi iyo laba boqol iyo afartan xadiid baynu soo akhrinay laba boqol iyo afartan xadiid marka halkaasuu inoo joogaya in sha allahu tacaala kitaabka lasoo muraajaceeyo dib dambana xilliguu bilaaban doono imaamka inoo sheegi doono insha allahu tacaala wallah subxana wa tacala aclam